على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وعن سنن الكتاب بنوع المرام من ادله الاحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى waxaanu kusoo dhex jirnay baabu listisqaai roobdoonka axkaamta iyo salaada la dukado sifadeeda iyo waxyaabaha meeshaas ku jira cadeyntoodii baabki ahaa ayaan soo dhex jirnay wacan caaishaa radia allahu canha waxaa laga weriye caaisha radia allahu canha qaalat waxay tiri shaka naasu dadki ayaa cawday oo yani ka sheegtay shaka naasu dadki ayaa sheegtay cawday ilaa rasuulilahi rasuulka ay u cawdeen u sheegteen sala allahu alayh wali wasalama quxuuba almatari roobkii undagiisii ayay ka sheegteen quxuud almabari roobki engegiisi yani abaarki roob la-aanti faamara nebigu waxau amray bimimbarin mimber ayuu amray fawudica lahu waa loo dhigay fi lmusallaa musallaha ayaa loo dhigay masaajid waana meel banaana loo dhigay wawacada annaasa dadka ayuu ballan ugu qabtay ballan ayuu siiyey yowman maalin ayuu dadkii la ballamay wawacada annaasa dadka ayuu ballamiyey yowman maalin yakhrujuuna fiihi ay soo baxaan maalinka dhexdiisa faqaraja nabigu waa soo baxay sal llahu alayh ali wasalam xiina markii badaa uu soo daahiray oo muuqday xaajibu shamsi qoraxda istiinkeeda markii uu soo baxay ayuu soo baxay xaajibu shamsi bimacnaa daw shamsi waa ama naaxiyatu waa qoraxda geeskeeda markuu soo baxay faqacada cala lmimbari mimbarkii ayuu fariistay fakabara alla ayuu weyneeyey xamid allah alla ayuu mahadiyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi inakum idinku shakawtum waxaad ka sheegateen jadda diyaarikum degmadiina abaarteeda ayaad ka sheegateen jadda diyaarikum meelaha aad degantiin xaafadaha degmooyinka ogen ah abaarteeda iyo engegooda ayaad ka sheegateen waqad amarakum allahu allana wuxuu idin amray an tadcuuhu inaad barisaan wawacadakum waxauna idin yabooa inuu idin ballan qaaday an yastajiiba lakum inuu idin ajiibo ou idin ajiibo uma qaala markaas wuxuu yihi nabiga sal lahu alayh ali wasalam alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alraxmani araxiim maliki ywm iddiin laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahayn yafcalu alla waa sameeyaa maa yuriidu wuxuu doonayay allahuma ya allahu allow anta allahu anta adigu allahu ayaa tahay macbuudka la caabudo ayaa tahay laa ilaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa antaasna maahan anta alaniyu ilaahu adiga midkii deeqsoon baa tahay wanaxnu anaguna alfuqaraau kuwa dhibaataysanoo baahi qabaan nahay anzil ilaahu deji calayna anaga korkeena alkayta roob ilaahu nagu soo deji anzil deji alkayta roob deji calayna anaga korkeena wajcal ilaahu yeel maa wixii anzalta aada dejisid quwatan xoog iyo balaaqan gaarsiin ilaa xiinin ilaa iyo wakti naam ayb oo wax tabar iyo xoog fiican oo ilaa wakti wax lagu gaaro ilaahu ka yeel waxaad soo dejisana uma rafaca yadayhi gacmihiisoo kor yeelay rasuulka sala allahu alayh ali wasalama falam yazal kama aanu zuulin xataa ru'ya ilaa laga arkay bayaadu ifdayhi labadiisa tulkeed cadaantooda uma xawala nabigu waa wareegsaye ila naasi dadka xaggii uma markaa dabeed xawala waa wareejiyey ila dadka intuu ka ahara dhabarkiisa u wareejiye oo dhabarkiisa uu leexiye waqala oo yani qiblada ujeesta uma xawala uma xawala dahraw dhabarkiisa wareejiyey ila dadka intuu ka waqaalada waa gediyey ridaahu go-ysiina waa gediyey go-i oo kor ka watayna waa gediyey sida u gediye waa sheegi doonaa wlxaal huwa isaga oo raasicun koryeelay daylooyisticmaal uma markaa dabadeed aqbala cala annaasi dadka ayuu kusoo jeestay wanazala waana soo degay mimbarkii uu kasoo degay fasallaa rakcatayni laba ragca ayuu tukayay faansha allahu ilaahi wuxuu abuuray markaasba uu uhaysiiyey saxaabatan daruur faraaca dad way unkaday oo waa gugacday wa baraqat waa hillaacday uma markaa dabadeed andarad waa roodaysay oo ilaahi markii roob ayuu keenay waa calam min aclaami nubuwa mucjizaadka nebiga mucjizo kamida w haddaysan nabi ahayn ilaahay ma yeeleen yani sidaan intuu alla ku been abuurta haddana macquul ma noqoteen in sidaan marka ilaahay uu ducadiisa u ajiyo rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud baa weriyey waqaala wuxuu yihi abu daawuud gariibun xadiidkan waa gariib hal sanad ayuu ku yimid snaad snaadkiisuna jayidun waa isnaad xoog badan waay saaxib cawn macbuud wuxuu yihi waakhrajahu ayضa abu cawaanata wbnu xibaan wlxaakim abu cawaana iyo ibnu xibaan xaakimna way soo saareen wa qaala xaakimna waxa uu yihi saxiixun ala shari shaykhayn saxiixun calaa shari shaykhayn wasaxahu ibnu sakan xadiidka ibnu sakanmaa saxeix yeelay laakiin xadiidkan shardu sheekayn inay noqdo ma suurtagal noqonayso sababta waxaa layidhi isnaadkiisu hal isnaad ko haddana marka marka rijaash isnaadkaas la fiiriyo wax bukhaari iyo muslim ay isla wada leeyihiinaan ku yaray nacam leanna abu daawuud markuu werinayo wuxuu yihi xadathana haaruun ibnu saciid allayli haaruun ibnu saciid ameylina waxaa weyaan min rijaali muslim bis waay bukhaari m shuqulkuma laha sidoo kale ninka uu kasii werinayo khaalid ibnu nazaar khaalid ibnu nazaar isagana bukhaari iyo muslim labadaba kama ayna werinin alqaasim ibnu mabruur oo isagana laga sii werinayona laysa min rijaali lbukhaariyi walaa min rijaali muslimna ma aha marka xadiidkan shardu sheekayn ma noqon karo ka fogya inuu noqdo saxiixun calaa shardi shaykhayn in la dhaho calaa shardi shaykhayn marka laleeya waxaa weya rijaashi bukhaari iyo muslim rijaashi saasaa laga wadaa halkaan laakiin rijaal bukhaari iyo rijaal muslim oo wada jiro ma taalo xadiidka calaa kulli xaal waa sidiisa kaloo saxiix u yahay wa qisatu taxwiili wareejinta qisadeeda oo u wareejiyey go-iisa si saxiixibay kusugan tahay saxiixay ku sugan tahay buaari min xadiii cabdlahi bni zayd min xadiii cabdlahi bni zayd bni caasim waaye saaxib lwudu cabdlahi bni zayd labay ahayn cabdlahi bni zayd bni caasim saaxib lwudu iyo cabdlahi bni zayd bni cabdirabbi saaxib ladan kan marka waa saaxib lwudu cabdlahi bni zayd bni caasim waay wafiihi waxaa ku jirtay fatawajaha wuxuu u jeestay nabiga ila qiblada intuu ka ayeedxuu xaal oo alla baryaayo uma sallaa waa tukaday laba ragco jahara fiihimaa bilqiraa'ati qiraada oo la jahray qiraada uu kor u qaaday kan marka waxaa iskale cabdllahi eh, bn sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni zayd huwa saaxibu ladaari dhihi jiray meeshaas marka khalad saaxibulwudu sufyaan waa ku wahmiyey meeshaas weli daara qutniyi daara qutni waxaa usugnaatay min mursal abi jacfar albaqir abu jacfar albaqir abu jacfar albaqir waa maxamed ibn cali bn xusein mxamed bn cali bn xusein bn cali bn abi aalib oo min duriyati cali bn abi xusein bin cali ayaa awow maxamed albaqir maxamed bin cali bn xusein waxaa dhalay zayn dhalay isaga waxaa weyaan abu jacfar albaqir maxamed aabiisna cali bn xusein la ihahda zayn lcaabidiin de xusein bin cali calina waa cali bn abi aalib marka min mursal abi jacfar bair abi jacfar bair waxawala ridaahu go-iis ayuu la wareejiyey liyataxawala si uu u wareego alqaxbu abaarta indega iyo abaarta say umada uga wareegto tafaacul waaye yani yani ilaahay baa waxaa laga rajeyna xaalad inay isbedesho marka xadiidka xikmada wuxuu ku daray xikmada iyo cilada nabigu ugu wareejiyey go-a ayaa riwaayadan dambe ay sheegeysaa marka waa mursal inkasta u mursal yahay mursal ahaan horta isnaadkiisa waa saxiix isagoo mawsuul ana xaakim a weriye isagoo mawsuul ana xaakim ayaa weriyey kan oo mawsuul ah hadda waa mursal isagoo mawsuula ah ayaa xaakim weriyey wuxuuna yiri hada xadiiun saxiixu isnaadi walam yukhrijaahu xadiidkan isnaadkiisa waa saxiix bukhaari iyo muslimna ma aanay soo saarin wa qaala zahabiy imaam wuxuu yiri gariibun cajiibun saxiixun saaxibada hariiba oo cajiib ah wuu haddana marka xadiiskii kuwaadka xaakim waa saxiix khulaasada marka mursalka kaas kala kabaayo waana saxiix marka haddaba marka inta axkaamo ku jirta fi xadiidka caaisha wuxuu ka bilaawday shaka naasu ilaa rasuuli illahi sal l slam quxuudal madari dadkii baa nabiga uga dacwooday oo uga ka sheegtay roobka engegiisa samadii inay engegtay oo roob yani aanay ka imaanin soobla'aan ayay nebiga uga cawdeen tan marka iyadana marka banaantood bukhaari baa baabaysto wuxuu yihi baabu suaal baabu su'aali nnaasi alimaama alistisqaaa idaa quxiquu baabu baabaysto wuxuu yihi dadka inay weydiistaan imaamka inuu u roob doono haddii la abaareeyo oo ay abaaroobaan abaar ay ku dhacdo marka in imaamka loo tago la yidhi abaara dhacday waa ujeedaa roobdon aan macnaha marka shakaadan waa loo cawday nebiga taas nebiga roob nasiib ma aha inaysan ahayn asaga waayasiina ma dhihin ee wuxuu sameeyey ayuu beriyey alla ayuu sameeyey nebiga aleyhi salatu salaam taasna marka dee nebigana kuma gaar ahayn keligii bal ay imaam muslimiinta xukumo loo tago haddii abaari ay dhacdo ee meera roobdoon loo amar loo sameyo oo dadku markii ay abaaraysteen cumar waa kii ay marka utageen cumarna waa cabaas ibn cabdilmualib oo ku tawasulay nacam mucaawiya kadalika yaziid ibn masud aljurashi ayuu ku tawasulay marka taas marka xadiidkeeday ku imaan doontaa fa amara bimimbarin nabiga mimbar buu amray fawadica lahu fi lmusallaa musalaha loo dhigay marka waxaa laga qaadanaya halkaan iyadana salaatulistisqaa in musallaa in lagu tukada ay fiican tahay in banaanka loo baxo oo weliba dadka ilmaha iyo naagaha iyo dadkao dhan intay soo baxaan xataa xayawaanka iyo xoolaha banaanka lasoo bixiyo banaan alla subxaana watacaala inta banaanka loo soo baxo la baryo oo alla bari marka lagu samaysa marka in musalla lagu tukado wawacada annaasa dadka ayuu ballamiyey yawman maalin yakhrujuuna fiihi isu soo baxaan tana marka iyada waxaa xukunka laga qaadana waxay ta inuu imaamka dadka u isu daatinkooda inuu dadka ballamiyo oo yidhaahdo maalin mablaaye halasu imaado kutubta shaaficiya waxay ku daraantay mashhuurka ku ah saddex maalmood inuu tawbo ou dadka amro in la tawbad keeno wixii zulmi iyo mabaalim dadka ay iska celiyaan nin walbaa wix uu dulmiyey ou iska dhaqaajiyo oo dadki iska lahaa u ugeeyey kadib maalinta saddexaad la soo baxo marka saddexdan hadda anu kulle xadiis iyo waxaad qayd ku sameynaa ma aanan arkin waxa uu muhiim yoomka inuu wakti ballamiyo ama saddex beri kadib ha ballamiyo ama shan maalmood kadib ha ballamiyo ama laba beri kadib ha ballamiyo laakiin in magaalimta la celiyo oo ilaahay loo tawbad keeno meesha ku jirta sababta waxay tahay tawbadkeenka ayaaba roobka asbaabtiisa kamid ah lagu helo waqul istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil isamaa calaykum ibraara wayaa qawm istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yumaticukum mataacan xasana ilaa ajalin musaman wayuti kula dii fadlahu marka noloshan adduunka ee dadka loo raaxayna dabcan tanna waa ku jirta yzidkum quwatan ilaa quwatikum yursil samaa calaykum midraara wayzidkum quwatan ilaa quwatikum ilaahay marka waxau idin diraa cirka iyadoo samay iyadoo dararaysa yzidkum quwatan ilaa quwatikum xoogiinan xoogu ku daraa ilahi subxaana watacaala marka tawbada waxa lays faraayo waxay tahay asbaarteeda kamid tahay maadaama ilahay ambiyadiis ay taas dadka ay ayagoo ilahay ka ka yani eh, waxyigiisa qaadana ay saas dheheen marka eh, eh, waxaa kaloo iyadana marka taas lamida axaadiista qaarkoodna waxay sheegtay qoom hadii ay ku dhacdo yani hadii dunuubta qaarkood nabi wuxuu sheegay in ilaahay abaar uu ku keenay hadday dadka ku kacaan xadiis ibnu maaja uu werinaa waxaana ku jirtay dadku haddii ay baaga fududeeyaan oo ay baaga iyo miisaanka iyo ay khayaanaan ilaahay abaaruu ku sallidaa abaar ilaa municuu min alqatri dhibicda samada ka imaanaysaa laga reeba oo loo diida haddii ilaahay xukunkiisa ay ku xukumi waayaanna xaakim jaa-ira ilaahay ku sallida subxaana watacaala oo ku sallida wahaakada marka eh, maadaama macaasidu ay ta waxa roobka xabisayo tawbaduna ay tahay waxa eh, asbaabta eh, ay tahay asbaabta roobka keentaa ay kamid tahay siu ilaahay yiri yaqum istaqfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursil isamaa calaykum midraaran wayzidkum quwatan ilaa quwatikum wala tastawinu mujrimiin marka taas marka waxay leedahay in marka labadiba la sameeyo tawbadana la sameeyo macsiya laga fakharaja nabigu waa soo baxay xiina badaa xaajibu shamsi qoraxda siinkeeda markuu soo baxay tanna marka waxaa laga qaada salaatulistisqaha barqo in la tukadaa in barqa ayaa fiican dadka la isu keeno faqacada cala lmimbari mimbarka ayuu fadhiistay korkiisa fakabara xamid allaha alla weyneeyey waa ammaanay uma qaala wuxuu yidhi inakum shakawtum waxaad ka dacwooteen waad ka sheegateen jadba diyaarikum degmadiina qallaylkeeda iyo engegeeda ayaad ka sheegateen jadba diyaarikum waqad amarakum llahu allana waxau idin amray an tadcuuhu xalkii waa kan amarka habee abaari dhacday ilaahay waxau idin amreen an tadcuuhu inaad alla barisaan wawacadakum an yastajiiba lakum isna waxau idin ballan qaada inuu idin ajiibo waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigu wuxuu yii marka bari in ajiiban marka taas in la aado marka in la aado ma aha yani in dadku ay qubuuraha ay tagaan maaha markay abaaraystaan ama abaar wax lamid ay ku dhacdo ama ay meelo aan sharcigu amrin iyo ay tagaan iyo ma aha naam ama inay intay salaadii ka tagaan iyo allabarigii intay ka tagaan gaaladii iyo hay-aad gaalo inay uqayshadaan maaha naam oo yirahdaa wax nasiiya da wax nalala soo gaari waa la dhimana waa la baabaca ilaahay buu yilaa marka ummaddaa ka tageen marka dadka hadda daad fiirisa laba nooc waa reer magaalkiina waa ka tegay ilaahay hay-aadkii unbay ku jiraan afar iyo labaatanka saacna hay-aad unbaa wax la warsana markii roobka uu batana waa cudurro iyaa laga cadaada roobka markii la waayey hay-aadaa loo qaylina intaasna dadkii yani iyagiibaa intay ilaahay ka tageen ayaa baahidooda ilaahay mauka daboolay marka maaa mar hadda intay ka tageen keyrkiis xaajadooda ay saareen ilaahay subxaana watacaala garabkoodiba ka baxa wax umakadma waa ujeeda dadkan wax ka tuugsi badanna malaha ninkas wax wax tuugsana ujeeda xataa waxaad arkay ninkii intaaso malaayiin xoolaha ilaahay siiyey dee inuu wax ka tuugsa uu ka dahooriibaan ah qanaacadiia ilaahay ka qaaday subxaana watacaala dadkii reer baadiyana qubuurahay u orgaan abaar iyo markay ku dhacdo qabriga halkay aadeen axaadiis beenana marka waa loo sheegaayo waxaa la yidhaahdaa haddii arin ay idin qabsato oo xaaji ay idin qabsato fasdacu ilaa ahlilqubuur u degdega ahlilqubuur ayagiibaa amwaad oo duco u baahan maxaa looga tagaa ayagiibaa waxa loogu tegaaya ay duca tahay iyo alla bari iyo ay tahay salaan la salaamayo iyo alla oo la barya ay tahay camalkoodibaaba ku ayga iyaga camal dambana way dhahaayan haday camal ahayn salaadihii iyo soonkii iyo acmaashoodii bay tusin sidii awal ay u wateen oo kale u wadanayo marka waxyaabahaas waxaaweya labadaas arrinba waa laba arrin oo aada u khaldan wa sharcigana ka fog asalkii shareecadeyna ka hor imaanay aha masale fudud ma aha asalka islaamnimadayda ka hor imaanaysaa masaa'il khilaafiya ma aha dadka inta masaa-ishii xajmigoodii la fahamsiin waaye ayaa waxaad maqlaysaa masaa'il khilaafiya waay laleeyahay masaa'il tawxiida marka dhibaato ah, uma qaala wuxuu yhi alxamdulilah rabi lcaalamiin araxmaan raxiim in marka laga bilaabo xamdala dabcan maliki ywm diin laa ilaha il llahu yafcalu maa yuriid ilahay waxau doono sameeya haduu doono abaar ka dhiga haduu doonana waa kaas allahuma anta allahu wax alla waxau sameyn xikmad unbaa ka dambaysa allahuma anta allahu waa tawasulaa leeyihi waa muxuu ku tawasula ilahay magacyadiisa ku tawasula allahuma ya allahu allow anta adigu allahu macbuudki xaq ayaa laa ilaha ilaa anta wax cibaado la caabudo oo xaq ule ma jiro ilaa anta adiga maan anta alaniyu ilahay hani baa tahay wanaxnu lfuqaraa anaguna dhibaataysanaha dad fuqara kuu baahanaan marka fuqara waayo dadka ya ayuha naas antum fuqaraau ilallah wallahu huwa alaniyu lxamiid marka baahidaada inaad muujiso dayn daynlaahi ilah hortiisa inaa ku muujiso anzil calayna algays ilahu roobka noo soo deji ilahu roobka noo soo deji wajcal ilaahu yeel maa anzalta waxaad soo dejisa quwatan awood quwo ilahu ka yeel iyo wabalaagan iyo gaarsiin ilaa xiilin yani wax lagu gaaro yani wakti iyo yani iyo nolol iyo wanaag iyo lagu gaaro uma <coughs> rafaca yaday gacmihiisoo kor yeelay marka istisqa in kor loo qaadayo laga qaadan bal anas ibni maalik wuxuu yiri nabiga maba aanan arkin isagoo kor u qaadayo gacantiisa ilaa istisqa maaha rabowta buu gacantiisa kor u qaadi jiray riwaayana waaba kanaata ay leedahay falam yazal ma aanu ka zuulin xataa ru'ya ilaa laga arka bayaad uday kilkilihiisa cadaabtood waxaa laga qaadan isagoo gacmaha kor u qaada marka taas yaraan ah bukhaarina wuxuu yiri eh, waxaan ujeedaa anas xadiis oo werinaa oo waxau yidhi nebigu marka ma aanu kor yeelin gacantiisa markuu duceysanayo ilaa istisqaa maaha xadiiskaa marka saa dhaar ducada gacmaha kor loo qaada mau diidaan nebigu gacmihiisa kor uma qaadin ilaa istisqaa maaha roobdoonka maaha culimada marka laba maslak ayay maraan maslak waxa uu yahay anas wuxuu ujeedaa nebiga gacmihiisa kor uma qaadin si aad u sareyso ilaa istisqaa maaha ila labadiisa bilood adoontoodaah la arkay ah. istisqaa marka aada gacmaha kor loogu qaada ducooyinka kale marka nebiga waa gacmaha kor waa u qaadi jira laakiin kilkilihiisa heer la arko ma gaari jirin saasay ku kala xambaareen waxa uu yihi anas nebigu kor uma qaadin gacmihiis ilaa istisqaa maane yani wuxuu ujeedaa si mubaalaga ay ku jirto uma qaadin laakiin taas ibnu rajab jamcintaas waa diiday waxauna ku sheegay jamcintaas in eh, maxaa yeele riwaayaad kaloo fara badanaa jirta nabiga isagoo inta ducaystay gacmaha kor u qaadan la yiri bayaadu isdayya la arkay kilkishiisa cadaan haddii riwaayaad kale ay jiraan marka ma jirto sida ugu fiican marka wuxuu yiri in la yidhahdo anas wix ou ogaay ama ou arkay uu ka warramay asxaabta kalena waxay arkeen oo nebiga ay ku arkeen iyaguna weriyeen waman calima xuja calaa man lam yaclam ninkii wax ogaayeyna kiisa ziyaado ziyaadatu cilmiga waa la qaadanaya kamid ah. saa darteed in gacmaha kor loo qaado marka la ducaysanayo aadaabu ducaa ay kamid tahay waana sunna imaamu nawowina kitaabka majmuuca baabu sifati salaati nabiyi baabkaas ayuu wuxuu ku qoray taqriiban ilaa labaatan xadiid ku dhadhawaad oo bukhaari muslim ay weriyey ama midkood uu weriyey oo gacmo kor utaagista nebiga inuu gacmaha kor utaaga tilmaamaysa markuu ducaysanayo alxaafid lmundiri isagana alxaafid mundiri zakiydiin cabdilcaziz ibn cabdilqawiy abu maxamed almundiri isagana kitaabu alifay juz dhan ayuu alifay masalada uu ka alifay wuxuu jamciyey axaadiista rasuulka inuu gacanta kor u qaaday markuu ducaysanayo sheegaysa waana farabadanyihin marka axaadiista ibnu naasirdiini dimashkina risaalu leeyahay iyada masaladaas uu ka alifay rafciyadeynka wax kusoo soo arooreen axaadiis ah khulaasada marka intaaso aimadu waxay iskaga daba tageen in axaadiis nadiif ah oo saxiixa ay kusoo aroortay gacmaha marka la ducaysanayo qof inuu kor u qaado laakin mubaalaqa lama ogola saas ilaa xaalad naajir ah falam yazal kama aanu zuulin xataa ru'ya ilaa laga arkay bayaadu isbayhi uma xawala ila naasi dadka xaggooda ay u wareejiyo mahra dhabarkiisa dhabarkiisa ayuu dadka soo aadiyey isaga marka xagee u jeedaa markaas qiblaw saaro marka hore ugu qudbeynayo waa jeed dhabarkiisii ayay ku aadiyey wejigiisi marka qiblada ujeedi walxaal huwa isaga oo raaficun kor yeelaya yadaylohiisa gacmood waxaa laga qaadana marka cinda ducaa qiblada loo jeesto marka la ducaysanayo qiblada loo jeestaa fiican culimada ayay waxay yidhahdeen culimada nabiga qabrigiisa marka qofka uu salaamayo nebiga assalaamu calayka ya rasuul allah uu yidhaahdo marka uu duca hadii uu rabo inuu qiblada ujeesto ee qabriga ka jeesto sida sunnadu ay tahay oo aaaartana ay sheegayso qabriga in loo sii jeesto ma aha kaanadaa sida qabriga in la baryaayo qisada maalik ay ka sheegaanna waa qiso daciifa oo baatila oo aan maalig ka ansixin markuu yidhi keed uga jeesan wahuwa wasiilatuka wasiilatu abaaika qise marka maxamed bin xumayd araaziya ku jira oo daciif weliba aad u daran aimada raaziyiinta say sheegayan abu zurca iyo abu xaatim ayaa tilmaamaya iyo ibnu khuseyme cilal kalena waa leeyahay kulli calaa kulli xaal marka nebigu tawlada u jeestay uma aqbala cala nnaasi dadka ayuu kasoo jeestay wanazala waa degey waa soo degey wasallaa rakcatayn laba ragcadood buu tukaday markaa cumar kalana baa marka khudbadaa horeysay waxaa dambeysay salaada dambeysay riwaayadka qaarna inay salaada horreysay khudbada dambeysay sheegay labada inay banaan tahay la yihahdo uma awala ila naasi waarahu dhabarkiisa usoo jeediyey uma aqbala cala naasi wanazala waadiga sala rakcatayni wuu tukaday labada ragcana sida ciidoo kale loo tukanaa xadiidka ibnu cabaas sida uu sheegay fa in sha allahu ilahi wuxuu abuuray saxaabatan daruur faracadad waa gugacday marka waa unkaday wa baraqad waana hilaacday uma amdarad waa roobaysa markaas marka balaaga uguwey kamid taha marka tannig muhiimadiisa daliilka u ah sababtaa ma meel laga gelaya inuu alle ku been abuurto u yiraahdo masalan haddii ay neginimadiisu hadday jirin isaguna uu leeya ilaahi ay soo dirtay ilaahay ka wakiil lahay ilaah mana agjeeda ilahay xaggiisa rasuul aan ka ahay haddana inuu ilaahay subxaana watacaala marka uu daayo oo mar alla markau baryo oo u yeelo ma suurtooyeysalan ilahi wuxuu yihi man tatawala calayna bacda aqaawilina akhadnaa minhu bilyamiin uma laqatacnaa minhu lwatiin maba la dhaafi lahayn min ilahay ku been abuur ka nebiga neginimadiisa daliilka waa inuusa ilahay marku been abuurin cadaynay rawahu abu daud baa weriy waqaala aribu isnaadu jayidun xadiiskan marka ibnu sakan iyo saix inaad ibn xibaan iyo waana saxeex waa qisatu taxwiilina fi saxeex bay ku sugan tahay min xadiis cabdillah bni zayd waqalada ridaahu meesha go iisuu gediyey go-aan marka siyadaa loo gediyey laba sifaa la sheegaa ma waxaa loo gudina hoostiisa in kor la mariyo meesha gudaha ahna oo baatinka xigtana kor in soo marsiiyo imaamu shaafici siduu qabataas go-i masalan go- kor ka saaran waayo hoosi koray soo maraysaa qaybti inta jirtayna hoosay maraysa waana la gudina maranka oo qaybtii jirkaaga la xiriirtay kor waa inay martaa qaybtii ayay kor jirtayna inay jirkaaga lasoo xiriirto waa sida imaam shaafici uu ku tegey aimada in badan oo kamidana ah waxay ku tageen sidaas maahane go-a bidixdiisana darafta bidixdeed midiga la mariyo darafta midigtana beex lasoo mariyo intaas waa gadidkan kor iyo hoos laga gedinayo malahan qoladan marka dambe abu daauud xadiis uu wariyey daliishadeen oo min xadiis cabdillahi bni zayd ah wajacala cidaafahu layman wajacala citaafahu lymana calaa caatiqihi lyman yani go-a daraftiisa midig ayuu wuxuu ka yeelay dhinacii wuxuu saara bidix garabkiisa bidixuu saaray daraftiisa waxaan ujeedaa daraftiisa bidix go-a ayuu wuxuu saaray garabkiisa midig daraftiisa midigta ahna wuxuu saaray garabkiisa bidix saas kala duwiyey fajacala cifaafahu layman ala caatiqihi laysar wa cifaafahu laysara cala caatiqihi layman taa uu kala dhinacii marka hoos dhinacii midigta jirtana waxuu saaray garabka dhinac dhinacii jirtana waxuu saaray garabka xadiidkaasaa marka yimid marka riwaayaad xoojinayana oo shawaahid fara badanna waa leeyahay midkaan marka tana marka waxay tilmaamaysaa tanaa marka waxay tilmaama eh, in midigii iyo loo kala wareejinayo ee aan horay iyo kor kor iyo hoos aan loo kala wareejinayn laakiin dariiq kale xadiid kaleasna soo arooray sida abu daauud oo werinayo in xadiis cabdillahi bni zayd oo dariiq kale ah istasqaa nabi waa roob doonay walahu khamiisatan asoo go- wata sawdaa u madow faaraada waxau doonay an yakuda biasfaliha hoos inuu ka xadko hoos inuu kor soo mariyo fayudcalahu ou yeelo marka acnaaha xaggeeda kor falama saqilat caleyhi markay ku cuslaatay saa inuu yeelo waa dhigtay nabig waa ku cuslaatay qaladaha calaa caatiqihi markaasuu weligii bidcu kala wareejiyey tan marka imaamu shaafici wuxuu sida nebiga uu ku hamiyey haddii la samey karo in la sameeya fiican yiri marka sida nebigu ku hamiyeyna waa see hoos in kor la soo mariyo korna hoos la mariyo markaas ma garatee marka imaamu shaafici waxaa isagu qabaa hoos in kor la mariyo korna hoos in la mariyo wuxuuna daliil ka dhigay marka xadiiska abu daawuud ee dhahaayo nebigu waxau doonay inuu sidaas yeelo markaas ciriiri maradii ay ku noqotay ku dhib badnaatay soo bixinteeda iyo toreejiskia ku dhib batay markaasoo midigta dhib ay udheeay saxaabigu saasu xadiidka uu u weriyey marka wuxuu yihi sidii nebiga hamiyey oo uu ku fakeray hadduu la yeeli karo ma hama bihi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam awlaa saxiixnimadii way ku hadlayaan soo cadays taasoo marka ku tegisa laakiin meeshaan marka isgeeyo shaaficiya sidaan hadda imaam shaafici uu yeelay ma uusan yeelin xajka masalada xajka xajka waftiga saddex qaabaa loo xajiyaa tamatuc iyo qiraan iyo ifraad nebigu xajkiisu qiraan u ahaa oo nebigu wuxuu ahaa qaarin ayuu ahaa tamatucana waa tamaniyey nebigu waa tamaniyey waa jeclaystay xoolaha uu soo kaxeeyey darteeda ayuu isaga dhaafay waa kii yii la istaqbaltu min amri mastadbirtu walamaa suktu lhadyi waxa hadda iint wax iga soo tegay hadday ii dhinaa lahaayeen yii xoolada madiine kama soo kaxeeyeen waana iska tamatuci lahaye sooma jeedid marka nebigu tamatucuu sameeyey laakiin qiraan uu sameeyey maxay ahayd marka sida hadda shaaficiya oo kale hadii la yaabo waxay ahayd in la yidhaahdo tamatuca fadli badan tamatuca iyo qiraanka tamatuca fadli badan la dhahay laakin mamaa ma sameeyin imaam shaafici meesha oo wuxuu yidhi tamatuca iyo qiraanka iyo ifraadka ifraadku fadilo qiraanka ku xigo uma tamatuca iskandey ala kuli xaal xajka markaan gaarnaan masalada isku arki doona maakad kale inay u muuqatan waa suurtagal naam laakiin eh, hadda wafiihi waxaa ku jirta buu yihi fatawajaha ila lqiblati qiblada ay ujeestay qiblada xaggeeda ay ujeestay yadcuu xaal waa la baryaya uma sallaa rakcatayni buu tukaday jahra fiihima bilqira'a halkaa waxaa laga qaadanaya salaatulistisqaa qiraa'ada in lala jahrayo oo kor loo qaadayo qiraa'ada taasaa laga qaadanaya weli daara qutniy min mursal abi jacfar albaqir abi jacfarin albaqir waxawala ridaahu go-iisii u liyataxawala alqaxbu abaarta si ay u wareejiyo tasaa-ula marka midkaan leedahay yani samasaaqsi waa samasaaqsi qofka inuu saaqsado khayr iyo wanaag inuu saaqsado tafaa'ula leedaha marka nabigu saas go-aani sababta marka loo wareejiyo xaggaa loogu soo wareejiyey culimada waxay leeyihiin sida loo badan yahay waay waa tafaa'ul abaarta inuu ilaahay laga wareejiyo xaalkeen xaal kale xaal hadda aan ku jirno in ilaahay laga bedelo roob ilaahay fiican uuna siiyo liyataxawala alqaxdu marka mursalkan iyo musnadkaas kale daciifka ah ama sanadkiisuba u saxeixa yahay ayaa isxoojinaya marka waxaana laga qaadanaa in marka macnaha xikmadu inay sidaan tahay ilan marka xikmada mansuusan waa xikmo xagga nebiga ka cadmaa marka inkastoo ibnu daqiiqilciid uu yihi tanaa ugu dhow marka la fiiriyo xadiidkan mursalka ah iyo guud ahaan sharciga qawaaciddiisu waxay ku dhisan tahay tafaa-ul ee tashaa-um kuma dhisna baasaysi kuma dhisne samasaadsi ay ku dhisan tahay marka intaan laysu geeyey ibnu daqiiq axkaamulxkaamka wuxuu yihi in nebiga uu sanasaadka ka wadaa laga qaadanayo inkastoo umuuraha noocan oo kale uu yii mararka qaar umuuraha noocan ee tacabudiga ah ee cibaadeysi nebiga uu cibaad ahaan u sameeyey mararka qaar lama gara karo sababta loo sameeyey وعn anasin radi الlه عnه ana rajula nin dakla masjida masjidkuu soo galay ywma اjumcati maalin jumca walxaala nabiyu nabiguna sala allahu aleyh ali wasalam qaa'imun uu taagan yahay ku taagan uu yahay yakduba uu khudbo akrinayo xaala uu khudbaynayo faqaala waxau yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay halakat ilamwaalu maalkii waa halaagsameyey waa baaba-ay wanqadacati subulu jidadkii waa go-een jidadku marka say ku go-een wax musaafiroo maraayo male waa jidka sababtoo abaara dhacday biyo male meel ay biyo ku jiraan male balli male meel keli biyo ay ku jiraan male dadkii markaad ay abaari dhacdo jidkii ma la maraayo amwaasha uu sheegayana waxa ay tahay halakatil amwaal bimacnaa beerihii xoolihii waa baabi beeruhuna waa maal wanqadacti subulu jidadkiina waa go-eeno wax maraaya ma laha macnawiyinay u go-een waay ee hadda jidkii wax kama muuqo inaysan ka muuqan inaad dhici karta laakiin macnawiyan inaan loo marayn mar haddii jidku keligiis muxuu taraa haddii biyo uusan ahayn dadka musaafiriinta waxba uma tarayo riwaaya waxay kusii dariha ohelaka almaalu wajaaca alciyaalu ilmihiina waa baahdeen ila haddii baarihi baaba-aan xoolihii wax ka baaba-aan ilmuku fadcu llaha alla noo tuug caza wajalla yugiisunaa hanoo gargaare fadcu llaha alla noo tuug ay huwa isaga yugiisunaa waa noo gargaaraye waxaa kaloo iyada dabdi qaab kaloo loo dabdiyaa jira fadcullah alla noo bari caza wajalla yuqisnaa hanoo gargaariy yuqisnaa noo gargaaro in la jezmiye ficilka markaas haddii la jezmiye marka majzuumun cala dalab dalab aa lagu jezmiyey fadcullahdaas ka horeysa dalabkaas haddii yugiifunaa la yidhaahdana mubtadaa soo qadariy huwa isagu yugiifunaa hanoo gargaara farafaca yaday labadiisa gacmood kor yeelay nabiga uma qaala waxau yihi allahuma yaa allahu allow agisnaa hanoo gargaar na roobay allahuma ya allah allow agiitunaa na roobay oo noo gargaar fadakara alxadiida faw sheegay fiihi waxaa ku jirta adducaau ducaa biimsaakihaa samada inuu ilaahay celiyo oo roobka uu ka celiyo muttafaqun caleyh taana waa ku jirtay fi ducaai biimsaakihaa waxaa loo jeedaa roobku wuxuu da-ay hal isbuuc mar alle markuu nabiga uu duceeyey isla markii roobay jimcay ahayd ilaa sabtigeeda kale waa da-ay yani isbuucu da-ay jimcay ahayd ilaa jimcada kale roobka da-ay isla ninkii ama nin kale ayaa albaab kale kasoo galay ama albaabkiibaba kasoo galay masaajidka markaasu wuxuu yii saa intaan oo kale yii halakat lamwaal wanqadacat subul maalkii waa halaagsamay aduu roobka ku bato waa halaagsama wanqadacat subul jidadku waa go-ayan daadaa goynaa lama mari karo bani aadamka feer isaga dhan waxa waaye baahi allow qabaa mar walba laakiin inuu baahidiisa ilaahay u bandhigo ee u addoonnimadiisa ou muujiyo ma jeclo dad kale inuu laakiin ninkii ilaahay adoonnimada u muuji waayo alla eyrkiisa u muujina shaki ma laha labadaas waxba kama dhexeeyaan ibn lqayim wuxuu yihi harabuu min ariqi aladii xuliquu lahu faguluu biriqi nafsi washayaani waxay ka ordeen uu yihi addoonnimadii loo abuurayay ka ordeen waxaa lagu ibtileeyey marka biriqi nafsi washayaani naf iyo shayaan inay addoomo u noqdaan aa lagu ibtileeyey ninkii marka ilaahay daacadiisa ka rooro oo ka ordo oo ilaahay dooniyadiisa diido imaa un bani aadam lacag siiyo addoon u noqonaa ama nin madaxtinimo madax ka dhigo addoon u noqonaa ama wuxuu addoon u noqonaa wax unba addoon u noqonaa ama naftiisa addoon u noqonaa imaa inaa ilaahay addoon u noqoto wa imaa ilaa gayrihi inaa addoon u noqoto nin ma jiro aan labadaba addoon midna aan u ahayn ma jiri karo saa ogow marka markaasaa marka nebiga uu yii allahuma xawaalayna walaa calayna ilah agagaaraheen korkeenna ma iska yeeli marka madiina waxaad moodaa yii saxaabigii magaalada madiina gaashaan oo kale inay noqoto gaashaan ilaahay subxaana roobka waa ka joojiye magaalada wax rooba kuma da-eynin agagaarkeedana roobka waa ka tiiqtiiqlaha waa ka da-ay sidana waa calam min aclaam nubuwa waxaana kaloo laga qaadanaa in laga roob dooni karo roobka naftirkiisa saas culimadu yidhahdeen oo haddii roobka ou bato dadku roobka ou ka bato in ilahay alla bari banaanka loo baxo ilaahay inuu roobkii marka uu ka joojiyo dadku inuu ilahay baryaan taasna waa laga qaadanaa meeshaan laakiin salaad loo tukanaa maya leana maga lahaayo in nebigu uu tukay sala allahu alayh ali slam ducoon buu ku gaayay marka waa la duceynaa kaliya roobki in ilaahay joojiyaa la duceynaa <coughs> marka allahuma aisna allahuma aisnaadan uu yiri iyo tan marka noocan waa nooc istisqaac a waana salaad ma laha hadda midkaan nebiga waa loo yimid waa duceeyey bis wax salaada kan ma laha waa nooc labaad abu xaniifa midkaanuu sugaa kii salaada lahayna wuxuu leeyahay ma jiro laakiin sida saxeixa ah labadaba waa jiraan wacan anasin waxaa laga wariyey waxaa kaloo meeshaan aad ka qaadanay hal arrin oo kale sina xasuusa hadda arrintaa waxay tahay marka lagu leeyahay asxaabtu nebiga ayay ka roob dooni jireen oo nebigay marka ay ku tawasuli jireen tawasulkoodaas wuxuu ahaa dalabu ducaai minhu duco waay waxay rabeen asxaabta oo intay nebiga wejigiisa soo hor istaagaan ilaah wejigaaga wax lagu sii mar ay dheheen lama ahay laakiin waxaa yaalla meesha ilaahay noo bari fadcullaaha yugiitunaas uma jeedo fadcullaaha yugiitna ilaahay noo bari ilaahay noo bari hanoo gargaaray ilaahay saasay leeyihi ninkii indhoolaha ahay markuu nabigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi isaguna nabi allo ilaah ii bari inuu argeygii soo celiyo markaasuu nabigu wuxuu yidhi inshita sabarta haddaad doonto waa sabree walak ajrun adna ajaraa wa inshita haddaad doontana dacawtu llah laka ilaahan kuu baryayo aniga waxa marka nabiga loogu imaan jiray ducay ayd nabiga ducaa la warsa jiray markau noolaa qofka inuu gabi oo noqdo lama raba naam waxba garanay loo yiraahdo hadhow marka nabiga bijaahi nabiy asxaabta dhihi jireen xageen lagu arkan bijaahi fadcullah fadcullah bay leeyihi naam fadcullah ayay leeyihi nabiguna marka muxuu sameyn jiray ordaha iska ma dhihi jirin waa ducey jiray allahuma aitna allahuma aitna buu dhihi ninkii noolaha ahayna muxuu ku yiri wain shita dacawtu llaha laka haddaad doonto ilaahan kuu tuugaa ka nabigu markau noolaa waxaa laga faa'iideysan jiray ducadiisa waxaa laga faa'iideysan jiray cilmigiisa waxaa laga faa'iideysan jiray hogaankiisa waxyaaba badanaa laga faa'iideysan jiray markau dhintay kadibna waxaa looga faa'iideysan jiray nabiga ninkii arka inuu saxaabi noqdo ah, waxaa tabiir aad u weyn markau dhintay ma la helaa saxaabinimo dambe dadaa waxay kuleeyi nabiga inuu dhintay inuu nool waa dhintay ma la dhihi kara kule isku mid waa nabiga noloshiisa iyo geeridiisa say isku mid u tahay hadda ninkii qabrigiisa tahay ma noqona nabiga aleyh salaatu wasalaam ninka qabrigiisa saxaabib u noqona haye masaaisha cilmigaa nebiga ma la weydiina markau dhinta kadib nabiga markau dhinto kadib jihaadka isagama hogaami jiri intuu noolaa isaa dadka hogaami jiri intuu noolaa salaada dadka saa ka bixi jiray hogaanka siyaasada nabiga saa dadka u ahaaye markau dhintayna abubakar ku wada wareegin wixii dhamaay marka dad akbiye ahaa jiro oo maskaxdala sidoodmarka kuwaas kuwaasoo kale waxay un leeyihin nebiga wax loo dhima nebigaa la cayna hadii layihaa nebigu waa dhintay see ku tahay inaka mayitun waina mayituuna ilaa midda kale nebiga dhimashadiisu macayba say u noqone cay dhimashadama nebigaas ka keensada ilaahaysa uma keeni inuu dhinto se nuqsaan miya iyada ma aha nuqsaan kullu nafsin zaa'iqat lmowt inuu dhinto basharnimo waay basharnimo wixii ana nebiga cay iyo nuqsaan kuma ah soo mid nebigu waa jiro jira moogtahay waa jiro jiri ninkii yia marka nebiga waa jiraday nuqsaan miya marka nabigu ma nuqsaamiyen bal waxaa la yidhi nabiga sala allahu alay ali inaka latucaku wackan shadiidan yaa rasuul allah adaa lagu qandheeyaa markaasu wuxuu ajal ha kamaa yuucaku rajulaani minku laba idinka idinkamid ah sida loo qandhaysiy ah, la i qandhaysiiyay taasna marka macnaheedu in ajalkeyga oo laba laba laab yahay waay marka jirada iyo dhimashada iyo hurdada iyo waxaaso dhan waa min simaati eh, eh, albashar nuqsaanna kuma ah marka nebiga waxaa la rabaa in laga badbadiyo oo basharnimada in laga qaado ilaah waa in la yihahdaa anaga taasaan marka diidannahay oo nebiga sala allahu alayh ali wasalam mana nuqsaaminayno jacaylkiisana de waxa aan sunnadiisa u akrinayna wacan anasin ana cumara radia allahu canhu cumar bnu khadaab kaana wuxuu ahaa idaa quxiduu dadka haddii la abaareeyo yastasqii mid uu ku waraab dalbo bilcabaasi cabaas ayuu ku waraab dalbi jiray ibni cabdilmualib ahaa nabiga wiilkiis waqaala waxa uu yiri cumar allaahuma ya allaahu allow inaa anagu kunnaa waxaanu ahayd nastasqii kuwa waraab dalbo ilayka adiga intiika adaan kaa waraab dalbi jirnay binabiyinaa ku waraab dalbi jirnay nabigaaga fatasqiinaa markaasad na waraabinaysa marka waa soo ogaatay nabigooda say ugu waraab dalbi jireenna inuu noo duceyn dhahaa xadiiskii hore kufira ninkii yidhaha marka meeshaan qaara marka waxay leeyihin allahuma inaa kunaa nastasqi ilayka binabiyinaa meesha mudaafka xadfan bijaahi nabiyinaa waaya dheheen bijaahi nabiyina maxadiisaa sheegeen hal xadiis ma sheegin yaa bijaahi nabiyina ducada laakiin xadiiska habka u dambeeya sheegay nabigu inuu duceeyey fadcullaha yugisna allahuma agisna allahuma agisna marka meeshaan mudaafa horta qadaray waa qasab mudaafka qadarana marka waa maxay qaraa-intana waa lagu fahmaa axaadiista kalena waa waa lagu fahmaa marka inay tahay biducaai nabiyina nabigaaga ducadiisa kugu aan kugu waraab dalbi jirin inay tahay taasaa marka ku cad naam naam fatasqina fatasqiyana markaasad na waraabi jirtay wailaa anaguna natawasalu ilayka oo kugu tawasulayna oo kugu soo dhawaanaynaa bicammi nabiyinaa nabigeenna adeerkiis cabaas ah ee fasqina ilaahuna waraabi hadda fayustawna waa la waraabi jiray marka rawahu lbukhaariyu xadiidkan bukhaari baa weriyey tawasulku bimacna taqarub marka dhawaansho wa alqurba dhawaansho xadiidkan marka maxaa laga qaadanaa waxaa laga qaadanaa in dadka saalixiinta marka la roob doonayo dadka saalixiinta in la warsado duco in la warsado oo la yiraahdo wargacdaa kor u taaga loo duceeyo in ilaha roob na siiyo markau nabiga noolaayna asaa la dhihi jiray sidaas markau dhintayna nabiga adeerkiisu ahlu beytkii nebiga ahaa ayaa marka cumar marka u dhihi jiray hay loo duceeyo saa darteeda kutubaha fiqiga waxay yidhaahdaan dad dad saalixiina oo ahlu ah in lagu tawasulaa fiican oo meesha ay ka duceeyaan mucaawiyana aswad yaziid eh, bn aswad ljurashi ayuu yii um ya yaziid istaag mimbarka imaam duceey intaas marka marka la isu keeno maxay sheegaysaa waa ducada waxa oo muhiimka oo dadkan nool laga raba ducada markuu cumar leeyahy allahuma inaa kunnaa maxaa laga wadaa kunnaa waxaan hadda ma nihin hadda ma nihin allahuma inaa kuna waxaan ahayn awel nasasqii ilayka mid adiga tawasulka marka meesha waxaa laga qaadanaya saddex waay marka saddexa qaybu ka guntaya ayaga hadda waa mutawasiliin dhawaanshay raadinayan dhawaansho allahuma inaa kunaa nastasqii waa waraab dalbayni ilayka adig intii ka aan kaa waraab dalbayna waxa la warsanaa roobka waa ilaahay subxaana wa tacaala binabiyinaana almutawasalu bihi midka lagu tawasulaayana ee ducadiisa la rabana waa waa qof saddexaad istiaasadu saasoo kale ma aha istiaasadu laba leedo bs mid gargaar weydiisanayo iyo mustahaas bi iyo mid marka la eh, eh, gargaar weydiisanayo wax ka dhexeeya malaha min saddexaad istiaasadu malaha ogeyn saa darteed ninkii yiraa shacbi marka inta abaar iyo duufaan iyo intay ku kacdo ama marka abaar ay dhacanta qabri taga sheekh hebel kac yiraahdo kaas tawasul ma sameynayna istagaasa bigayr illahi ilahay eyrkiis ayuu uqayshaday ayagaa marka waxay kuleeyihin caamaduma waxay kala yaqaanaan istiaasa iyo tawasul farqiga udhexeeya ayb caamaduma tawasul ay taqaan marka waayahay mutawasil iyo mutawasilulahu iyo waxaasay kala yaqaanaan caamada marka laakiin qofka caamiga waxuu ah garan karaa xaalada noocaas oo kale ilaahay maan cid kale inuusu ku maqleyni taa marka waxaa wey waa gaalnimo hadduu qofku marka uu yidhaahdo laakiin ilaahw waxaan ku weydiistay caafimaad waxaana kugu weydiistay hebel ducadiisa hebel ii duceey tawasul banaan wa ilaahu camalkaygan kugu tawasulay ilaahu ii sameey caafimaad isii ilaahu maacyadaada fiican yaa allahu yaa casiiz saddexdaas waa banaan tahay hadduu yidhaha marka qof dhintay oo kale ilaah waxuu kugu tawasulaa hebel sheekh hebel oo mar hore dhintay ama nebiga bijaahi nabiy wax aan nabiga asxaabta sameynin u sameeyey bidca waa tawasul mubtadaca oo sameeyey waxaana laga baqaa marka dambe inuu shirki gaaro shirki inuu isku bedelo laakiin iyada shirki ma aha allahuma inaa kunaa nastasqi ilayka biladiina fatasqiyana waana waraabinayso inaa natawasalu ilayka hadda waxaan kugu soo dhawaanaynaa ilahu adaan kugu soo dhawaanaynaa waxaanan kugu soo dhawaanaynaa bicami nabiyina nabiga adeerkiisa gebigeena adeerkiisa fasqinaa ilahna waraabi faysqowna la waraabinaya ibnu xajar marka dhegeyso yani allahuma wainaa natawasal ilayka bicammi nabiyina maxaa laga wadaa biducaai cammi nabiyina nabigaaga nabigaaga adeerkiisa ducadiisaan ilah kugu soo dhawaanayna ducada oo loo duceynayo aan kugu soo dhawaanayna oo ma aha ilaahu nabigaayo adeerkiisa wejigiisa kugu soo dhawaanayna ma aha ilaahay cid laguma dhaari karo ibnu xajara marka sheegaba arrinta kala bixiyey fatxulbaariga baabu baabu su-aali nnaasi alimaama alistisqaaa idaa quxidu baabkaas sharxiisa wuxuu yihi waqad bayana zubayr bnu bakaar zubayr bnu bakaar wuxuu cadeeyey yii fi lansaab kitaabkiisa alansaab la yihahdo ifata maa dacaa bihi lcabaas cabaas ducadii oo alle ku baryey ayaa zubayr ibnu bakaara weriyey fi hadihi naam fi hadihi lwaaqicati waaqacadan iyo wlwaqti aladii waqaca fiihi dalika waqtiga ou dhacay naam faakhraja biisnaadin lahu isnaad zubayr ou leeyahay ayuu soo saaray ana alcabaasa cabaas lama istasqaa cumara cumar lama istasqaa bihi cumaru cumar marka uu ku waraab dalba isaga qaala cabaas wuxuu yihi fiiri ducadaan u akriya cabaas allaahuma inahu lam yanzil balaaun ila bidembin ilaahu bala ma soo degin ilaa dembi bay kusoo degtay walam yukshaf ilaa bitawbatin lama feydo ilaa tawba umaa lagu feyda balaayad waqad tawajaha alyawma bi ilayka waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakaanin min nabiyika ilaahu dadkiibaa maanta igu kaa soo jihaystay adiga booska nebigaaga aan ka joogay dartiisa in igu kaa soo jihaysan oon adeer u ahay wahaadihi aydiinaa ilayka bidunuub wahaadihi midaan wuxuu yidhi aydiinaa gacmaheenna waa yihi kuwaan ilayka bidunuubi dunuubaa ka buuxo gacmaheenna wanawaasina ilayka bitawba soodeenina waatana ilaah waa ku toobadkeena nacam fasqina alhays ilaah roobna waraabi soo majeeda waa duceeya tahayna soo maa cabaasna waa duciyey marka meeshaan biamni nabiyina biducaai cami nabiyina yan waa in laisku fasira riwaayaadka bijaahi nabiyina haddaad soo qadaratay adi un soo qadaratay wax riwaayo oo bijaahi sheegayana maba jiran markaasa marka faysqona waa la waraabi jira marka waxaa laga qaadana xadiidka sidoo kale qof faadil ahoo joogo in ninka maqbuulka ah jaani kale oo fadli badan yaha darteed loo hormari karo cabaas iyo cumar hadda cumaraa fadli badan laakiin dhinac kale marka la fiiriyo cabaas fadiilo kale isaguna haystaa nooc kale oo ah aalubeyt inuu yahay muslimna uu yahay dabcan aalubeytnimada saxaabinimu haystaa marka aalubeytnimadii baa marka cumar u yiri sidaas wacan anasin qaala wuxuu yihi anas asaabanaa waxaana asiibtay waxaana asiibay walxaal naxnu anaga maca rasuulilah nabiga maciisa sal l slam matarun roobaan asiibay qaala waxau yihi marka faxasara sawbahu maradiisa ayuu nabiga kor u qaaday waxay faytay faxasara wuxuu kor u qaaday sawbahu maradiisa xataa asaabahu ilaa u ka asiibo min almaqari roobka ilaa u ka asiibo waxaa laga qaadana marka roobka hore marka haddii inta alla la baryo roob uu yimaado roobka marka in lagu biyihiisa qofka u korkiisa wax kamida u gaarsiiyo xataa asaabahu lmaqaru ilaa roobka u ka asiibay wa waxa uuna yihi nabiga inahu roobkaani xadiidu cahdin mid waktigiisa ou dhow yahay waay birabbihi rabbigiis u ka dhow yahay inahu roobkan kan ah xadiidu cahdin waay mid cahdigiisa ou dhow yahay birabbihi rabbigiis ou ku dhow yahay mar dhow rabbi ka yimid waay xaggiisa halkaas marka waxaa laga qaadanaya rabbi subxaana watacala inuu kor jiro adiladan waxay kamid tahay adilada sheegay in ilaahay u kor jiro sababta roobka koru ka yimaada mar dhow rabbigiisa xaggiisa ayuu ka yimid rawahu muslim muslim awliya waxaa kale marka ayaga ku tawiilinayaan waawilinta marka taasaa laga qaadanaya wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga weriya rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa idaa ra'a almadara roobka hadduu arko qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma ya allahu allow sayidan ijcalhu ka ilaahu sayidan ka mid shubmo kaas oo naafican naafico wax anfaco mid wax dhibaa ka yimi oo guryaha kudumiye allahuma ya allah allow sayiban ijcalhu ayaa uqadaren ijcalhu ka yeel sayiban ka yeel mid shubmo ka yeel naafican oo wax anfaco akrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray meeshaan laakiin akrajaahu waa looga fiicay saa inuu yihahdo qaala xadiidka bukhaari bis baa soo saaray muslim ma soo saaray marka weliba eh, eh, ragga wahmiga xaafidka aada u raacay waxaa kamida ah saaxibu sabilisalaam maxamed amiin maxamed ilamiin asancaani bal waxau isaga ku qabsaday ibn xajar akrajaahu muxuu u leeyahy muttafaqun caleyh muxuu dhihi waaye marka muttafaq ma akrajaahudaana lastahay bukhaari muslim ma aysan soo saarin bukhaari keligiisaa soo saarin wacan sacdin radia allahu canhu waxaa laga weri sacd bin abi waqaas waaye ana nabiya sala allahu alayh ali salam nabiga dacaa fi listisqaai ayuu ku alla baryey oo wuxuu yihi allahuma ya allahu allah jallilnaa ilaahu nagu dabool saxaaban daruur ilaahu nagu dabool daruurtaas oo kafiifan isa saarsaaran kaas oo kasiifan unqadayso oo cod leh yani oo gugcayso daluuqan kaas oo yani xoog usoo shubmayso baluuqan xoog usoo shubmayso baxuukan taas oo baxuukan hilaac leh baxuukan hilaac leh hilaac leh ayib kaasoo tumdir tumdiruna aada nooga roobeynayso minhu xaggiisa tumdirunaa kaas oo tumdirunaa minhu aada nooga noogu roobeynayso xaggiisa daruurtaas xaggeeda radaadan yani madar madaran madar madarkaas oo radaadan tiixtiix yar ah ka yara yar qudqudan taasoo aada uga sii yar ah, intaanad alfaadan alfaad aada u hariib u ah waay dhammaanteedna waa roob xajmigiisu a ah, waxaa weeyaan roobku wuxuu leeyahay dhowr magac atallu tixtiix waa la yihahdaa waabilna waxaa la yidhaha midka weyn waa mahiigaanka ah wal tixtiix waa isaga waxaa kaloo iyadan abashu abash tixtiixa isla la sababka isku heelaya waxaa ka yar oo kasii yar arudaad ayaa kasii yar radaad radaadka kasii yar waxaa kasii yar qibqidka qibqidka dhigac dhigac yaryarna marka ana kule af soomaali kuma aqaano soomaalida hiigaan iyo lagana yaabee qabsoomaali inay noocyo fara badan kala leeyihiin tumdirna aada nooga roobeynayso minu daruurta xaggeeda radaadan roob tixtiixa ka yar qidqidan oo yar kaas sii yar haddana sajlan shub maayo naam min hada aljalaali walikraam allah weynaanta u saaxiibka iyo maamuuska rawahu abu cawaana taawrii fi saxiixihim uu ku weriyey abu cawaana ayaa saxiixiisa ku weriyey marka radaad waa duuna bashi dabadkana waa asqaru lmatani roobkan ugu yarba waay mafahamkeenataa marka sajlan oo shub mara hada jalaal wlkraam rawahu abu cawaanata fi saxiixi abu cawaana saxiixiisa kusoo saara xadiidkan marka waa xadiid aad daciif u ah bal laga yaabo inuu mawduucba ogyahay maxaa yeele sanadka abu cawaana waa kana xadathana abu muxamed cabdullahi bn muxamed bn cabdillahi alansaari albalawi bibedrin oo bimaka qaala xadathanii cumaarata bnu zayd بn cabdلlah اansarي qala xadaana ibrahim bn sacd an mxamed bn isxaaq qala xadaani hri xadaani الzuhriy an caaishaa bint sacd ana abaaha xadataha alxadiid kasa dheerooda lahaa isaga badrulmuniirka wuxuu ku yiri abu cawaana saxiixiisa ku wariyey muslimna ma soo saarin wahuwa calaa shardihi calaa shardi muslim waay laakin calaa shardi muslim maahane aafadiis waxay tahay albalawigaas balawina ku jira waxaana weeyaan cabdullahi eh, bn maxamed bn cabdillahi alansari albalawi imaamu zahabi miisaan lictidaalka wuxuu ku yiri cabdullahi bni muxamedin albalawi can cumaarata bni zayd waa hadda ninka weliba ka warinayo qaala daara quniyu yadacu lxadiida ninkaa sanadka ku jiro layia cabdlahi cabdullahi eh, bn muxamed bn cabdillahi ansari albalawi waxaa weeyaan eh, daara quni wuxuu yii yadacu xadiid xadiidkooda marka u dejiyaa marka nin yadac xadiid gaaro xadiidkiisa marka mawduuc unbuu noqonayse calaa shardi muslim loo dhahaa marka qultu wuxuu yihi deera quni marka saasuu yii qultu marka zuhabi wuxuu yihi rawaa canhu abu cawaanata abu cawaana ninkan ka wariyey fii saxiixihiba una wariyey fil istisqaai kan waay marka xadiidkan way abu cawaana ayaa saxiixiisa xadiid istisqaa ku saabsan uga wariyey buu yihi khabaran mawduucan habar mawduuca oo ka wariyey ka waafahantee marka meeshaas idan xadiidka waa mawduuc waxaana ku tilmaamay mawduucnimada zahabi imaamu zahabi miisaanxisaalka fi tarjamati cabdullahi bni maxamed albalawi fi tarjamati cabdullahi bni maxamed albalawi ninkaasaana ku jiro ibnu xajarna lisaanulmiisaanka wuxuu ku ziyaadiyey wahuwa saaxibu rixlati shaaficiyi waay rixlada shaafici ninka ururiyey iskale dawalahaa waa dheereeyey wanamaqaha waana qurqurxiyey wagaalibu maa awradahu fiiha mukhtalafun meeshaas wixii uu kusoo arooriyena badanaa wax la been abuuray way marka ninkaana xadiidka lagu haystaa marka talkhiisulxabiirkana xadiidkan marku sheegay wuxuu yihi fiihi xadiidkan waxaa ku sugan alfaadun gariibatun kaiiratun alfaad fara badan oo gariib aha ku jirto akhrajahu abu cawaanata ayay soo saara bisanadin waahin sanad aada daciif u aho kusoo saara marka ama waa mawduuc ama waa daciifun jiddan xadiidkan ka tag marka وan abi hurayraa radi alahu canhu ana rasuul lahi sal slam qaal nabigu wuxuu yihi kharaja sulaymaan alayhi salaam nabi sulaymaan baa baxay yastasqi xaal ou roob doonayo fara-aa waxau arkay namlatan buu arkay quraansho mustalqiyatan dhabarka u taalan mustalqiyatan u dhacsan calaa dahriha dhabarkeeda u dhacsan raafacatan xaal ay tahay tii kor yeeshay qawaa'imaha adimadeeda adimadeeda koryeeshay mara ila samaa samaa intii ka ah taqul xaal ay leedahay allahuma ya allahu allow inaa lahu khalqun ayaan min khalqika ka mida laysa binaa anaga nooma ahaanin dinan deeqtoonaansho can suqyaaka waraabkaaga deeqtoonaansho noogama sugno oo kama deeqtoominin kama deeqtoonin faqaala waxau nabiga irjicu marka nabi sulayman irjicuu laabta faqad suqiitum waa la idin waraabiyey bidacwati hayrikum hayrkiin alla berigiisaa laidinku waraabiye iska taga rawaahu axmed baa weriyo saxabu lxaakim xaakimna saxex yeele xadiidkaana marka waa xadiid xasan asaaniid fara badan oo marka uu ku yimid dartiis ayuu xasan uu ku yahay iyo duruq fara badan nacam ilaa saddex dariiq camal uu ku yimid saxixna uu ku yahay waxaana laga qaadana in khalqiga kale ay xataa ay alla baryaan xayawaanku inuu alla baryo marka saa darteed xayawaanka banaanka la keeno marka la alla baryayo oo la rood doonayo si xayawaanka laftirkooda lagama fahmi karna laakin ilahay waa yaqaana saga nacam say alla baryayan wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabiga istasqaa waa waraaq dalbay fa ashaara waxau ishaaray nabigu ku ishaaray bidahri kaftayhi labadiisa gacmood calaa calood korkooda ila samaa ee laxwo samaa samada xaggeeda u ishaaray marka waa la beryahay sidaa marka gacantii kor waa loo taagay laakiin ilaahu kana waa tafaa'ul malaaida laga deji akhrajahu muslim xadiidka muslim waa soo saaray inkastoo culamada qaar ay leeyihin koryeelista uu nabiga aad gacantiisa uu kor yeelay ayaa waxaa la arkaya mararka qaar ina marka soo soo raaracmayso inay soo raaracmayso ibnu taymiya saasuu yihahdaa naam calaa kulli xaal marka un cinda nikma iyo balaayo maadaama abaar iyo marka inuu alla dadka ka rida la rabo ayaa marka nebiga u sidaa u sameeyey yihaahdeen marka culamada qaarkood naam faashaara bidalika fi ila samaa bu ishaara rajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray badan laga qaadanaya xadiidkan in ilaah dhulka joogo sababto a ah dhulka gacmaa looma taagin gacanta mar walba kor ay taaganta ee eh, marna in buquul eh, gacanta caloosheeda in kor loo taago ama marna sidaa loo taago kordhigaas marka waxa korba loogu taaga xag allah jiro subxaana watacaala waxaa laga yaaba dad bacd alarbiyaa inay yiraahdaan waxaa laga qaadanaa in ilaahay kor uusa jirin hoos oo jiro wax muslim oo hoosuu ilaahay jooga yiri maba jiran bilahi tawfiq wasal sl